alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah llah waclam ogow ana allaha ilaahay subxaanahu xumaan oo dhan isagaa ka nasahana min xikmatihi xikmadiisa waxaa ka mid ah lam yabcath inaanu soo dirin nebiya nebi bihada tawxiid towxiidkan inaanu nebi la soo dirin ilaa hadduu la soo dirina jacala lahu wuxuu u yeelay acdaaan buu u kama qaala tacaala sida ilaahay uu yidhi wakadalika sidaasaanu jacalnaa ugu yeelay likulli nabiyin nebi kasta cadowan cadow baan u yeelay shayaaiin alinsi baan u yeelay insiga shayaadiintooda iyo waljini jinka shayaadiintooda yuuxi waa u waxyoonayaa bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale zukrufa alqowli qowlka la dhaldhalaaliyey la qurqurxiyey buu u waxyoonaya guruuran ay liajli lguruur si uu dadka u dago musanifku raxima llahu tacaala wuxuu sheegay ilaahi subxana wa tacaala inuu ku sifaysan yahay sifatu alxikma alxikmana wa wadcu shayi fii mowdicihi lmunaasibi bihi waa shayga in la dhigo halka ku haboon xikmat اllahi subxaana wa tacaala caamat fii khalqihi wa sharcihi wa aqwaalihi wa afcaalihi ilaahay xikmaddiisu waxay caam ku tahay oo ilaahay xakiim uu ku yahay khalqigiisa shay kastoo ilaahay uu abuuriye siduu u abuuray ilaahay xikmad buu ka leeyahy waxaa kaloo caam ay ku tahay ilaahay sharcigiisa shay kastoo ilaahay subxana watacaala uu sharciyeeyey sharacahu bixikma sidii ugu habboonayd buu ilaahay subxana watacaala uu sharciyey waxaa kaloo xikmada ilaahay ay caam ku tahay ilaahay aqwaashiisa iyo afcaashiisa markaa sida mufasiriinta qaarkood had iyo jeer ala ay yidhaahdaan in la yidhaahdo waa xakiimun fii suncihi oo ilaahay xikmadiisa abuurka un lagu qaydaa sax maaha bal xikmaة اllahi subxaanaه wa taعaalى caamaة fi khalqihi wa sharcihi wa fi aqwaalihi wa afcaalihi fallahu xakimu fi kuli dalik ilaahay xikmadiisa waxaa ka mida nebi kastoo ilaahay uu towxiidkan dadka inuu gaadhsiiyo uu baro uu usoo diray inuu u yeelay cadow inuu ilaahay ambiyada iyo adducaat ila towxiid cadow u yeelay kuwa collo ah ma arrin iska dhacday uun oo arrin ku dhacday ilaahay subxana wa tacaala doonistiisa doonista ilaahayna xikmad bay ku dhisan tahay iyo cilmi wamaa tashaauna ila an yashaa allahu in allaha kaana caliima xakiima xikmadda ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay fi jacli alacdaa lilambiyaa wاdducaat ilى اtawxiid awala waa alibtilaa waa in iyaga laftooda la imtixaamo oo la eego balka cadowgaa waajahaya ee waddada xaqa ku sugnaanaya ee ku sabraya iyo qofka waddada xaqa ka joogsanaya ka leexanaya in lagu dhibay awgeed walihaada baa ilaahay rasuulka wuxuu ku yihi fasbir kamaa sabra ulilcazmi min arusul walaa tastacjil lahu ujeeddada labaad ee ilaahay uu ka leeyahay inoo muuqataa waliyadhara nuuru lxaq waa si xaqa nuurkiisu u muuqdo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ku sheegay kitaabkiisa inuu isku imtixaamayo ahlulxaq iyo ahlulbailka dalika walow yashaau llahu lantasara minhu walakin liyabluwa bacdakum bibacd ilaahay hadduu doono cadowga waa ka guulaysan lahaa waa ka adkaan lahaa isagoo cidna aanu dirin cidna radiya aan odhan cidna la jihaad aan odhan laakiin ilaahay addoomihiisa ayuu imtixaamayaa wuxuu ilaahay subxana wa tacaala ku imtixaamay xaqaa haysta cid ka soo horjeeda in ilaahay uu abuuray oo ciddaana la yihi la jihaada oo kula jihaada bilcilmi waasayf labadaba kula jihaada cilmina kula jihaada sayfna kula jihaada waxaana macluuma haddii waxa weeyaan aanu baadil jiri lahayn xaq iyo wanaagiis iyo quruxdiisu may muuqateen suu yihi shaacirku wabididiha tatabayanu lashyaa shayga qiimihiisa iyo wanaaggiisa waxaa la gartaa waxaa kasoo horjeeda marka la yaqaan haddaanad colaada aqoon nabada iyo qiimaheeda garan maysa haddaanad xanuunka aqoon caafimaadka iyo qiimihiisa garan haddaanad aqoon faqriga iyo dhibaatadiisa qaninimada iyo ilaahay xoolo khayr loo barakaysan inuu ku siiyaa qiimaha ay leedahay garan maysid haddaanad jahliga aqoon cilmiga iyo qiimihiisa garan maysid wakadalika haddaanad baailka aqoon xaqa iyo qiimihiisa garan maysid walihaada baa cumar wuxuu yihi islaamka waxaa loo yaabaa markay islaamka ku dhex dhashaan dadaan markaa jaahiliyada garan ahayn qofku hadduu jaahiliyada yaqaan islaamnimada iyo wanaaggeeda si fiican buu u fahmayaa qur-aanku waa kalaamkii ilaahay oo waa xaq ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray dad qur-aanka ka hor yimi gabay ku sheegay sixir ku sheegay been abuur ku sheegay midaanu ilaahay soo dejini nebiga cid kale bartay ku sheegay arrintaasi qur-aanka maxay u ziyaadisay ma zaada dalika alqur'aana ilaa nuura wa ta'yiida arrintaasi qur-aanka waxay u siyaadisay nuurkiisa iyo quruxdiisa iyo wanaaggiisi inuu muuqday taayiid ayaanay u noqotay ilaahay baana xaqiiqadan qur-aanka ku sheego i wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa nebi kasta maaha mid qure nebi kastoo ilaahay uu soo diray wuxuu u yeelay caddaa caduwan macnaa cadaawi waxaana tusinaya ila jacalo laba mafcuul bay leedahay caduwan iyo shayaaiin in mafcuulka labaad jamac laga dhigay ayaa tusinaysa caduwan ina caddaa-an looga jeedo caduwanna sideedaba facuulan wasfigaasi yasduqu cala lmufradi wa cala ljamc mufradka iyo jamaca labadaba waa lagu ilaaqaa ereygaa caduwan oo caduwan baa la idhaahdaa iyadoo mid qura loo jeedo caduwan baa la idhahdaa iyadoo acdaa loo jeedo waana halka aayaddan marka uu ku jiro sida loo jeedo cadowgaa ilaahay u yeelay nebi kaste wuxuu tilmaamay inay jin iyo insiba lahaayeen shayaaiin alinsi waljin waxaanaynu aayadda ka fahmaynaa ama ka qaadanaynaa insiga inay shayaadiini ka mid yihiin jinkana inay shayaadiini ka mid yihiin oo shaydaannimada aanay jinku la gaar ahayn oo min shaana bay ka timi ashayطaanu min shaana ayuu ka yimi macnaa bacuda ah yacanaa uu fogaaday xaqii buu ka fogaaday raxmaddii ilaahayna mid laga fogeeye weeye markaa mid kastoo wasfigaasi uu ku dhaboobayo jin ha noqda ama insi ha noqda ayaa shayaan ilaahay wuxuu tilmaamay shayaaطiin alinsi waljini inay isu waxyoodaan yuuxi bacdum ilaa bacdin zukhrufa alqowli gurura macnaa si hoosoo qarsoon bay isugu waramaan waa waxyigu waa alkhbaaru bikhafa waa si qarsoon in cid loogu waramo ayaa waxyi la ihahdaa fi lugati اlcarab waxyiguna waxyi ilaahiya iyo waxyi shayطaaniya ayuu uqeybsamaa waxyigan iyagu ay isu waxyoodaan ilaahay zukrufa alqowli zukrufa alqowli uu ku sheegay iyo guruur wax dadka dagaya baatilka u qurxinaya xaqana ka fogeynaya waa waxyu shayطaan wey walihaada ninkii la jiray mukhtaar ibni abi cubayd ayaa wuxuu yidhi waa lay waxyooda cabdullaahi ibni cumar uu seedigi ahaa oo ay u dhaxday fai faatima bintu abi cubayd ayaa la weydiiye o la yihi ninkii mukhtaar wuxuu leeyay waa lay waxyooda cabdullaahi ibni cumar wuxuu yihi been ma sheegine waa runtii oo waa loo waxyooda laakiin dee shaydaan baa u waxyooda shayaaiin alisi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli gurura macnuu wa weeye eh, idaa sallamnaa lahu dalik haddaanu kaba soo qaadno arrintu sidaa u sheegaya inay tahay oo loo waxyoodo cidda u waxyootaa ilaahay subxana watacaala ma aha cidda waxyoota ee eh, war qarsoon u keentaa waa shayaaiinta ila waxyigii ilaahiga ahaa wuu go-ay oo nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam cid ka dambeysay oo ilaahay u waxyoonayaa ma jirto wma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula اllah wakhatama الnabiyiin rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi laa nabiya bacdi nebi aniga iga dambeeyaa ma jiro maxay isu waxyoodaan zukrufa alqowl qowl baila laakiin la qurxiyey waxaana qowlka baailka shayaadiin linsi waljini ay ku qurxiyaan an yajcaluu macahu shaya min alxaq inay wax xaqa raaciyaan liyaktara annaasu bima maca albaili min alxaq fayaqacuu fi lbail si ay dadku ugu dagmaan waxan xaqa ah ee baailka la socda oo taasi ay noqoto dabin dadka baailka ku ridaaya ay noqoto waana masaladii aynu hore uga hadalnay oo ah ahlulbaailku inaanay la iman baail maxdiyo barax tiran oo baatilnimadiisu ay caddahay laakiin ay sameeyaan e, talbiis ay sameeyaan sida ila yihi walaa talbisu alxaqa bilbail oo baailkiibay shay xaqa huwinayaan si xaqaa loogu dagmo arrintaasina aada iyo aada bay u badan tahay kufaartana waa ku badan tahay ahlulbidcana waa ku badan tahay maanta waxaad arkaysa kuwa calmaaniyiinta iyo kuwa kufaarta ah oo iyagoo doonaya inay baadil meel mariyaan erayo xaqa isticmaalaya waxay odhan rag iyo dumarka in wax walba lagu simaa waa cadaaladii simistaasay magaca cadaalad oo naftu ay jeceshahay ay u bixinayaan dadkao dhan in la simo kufaarta iyo muslimiinta saalixiinta iyo mujrimiinta dhammaantood in la simaa waa cadaalad bay odhanayaan waa si ay nafuhu u aqbalaan baadilka ay ku hadlayaan waxaanaynu ogsoonnahay simistu inaanay sideeda cadaalad u ahayn bal cadaalad darra ayay noqon kartaa cadaaladu waa icطaaءu kuli dii xaqin xaqah wainzaalahu mansilatahu laa'iqata bih waa mid walba inta xaqa uu leeyahay in la siiyo xaqiisu kuwa kale ha la simo ama ha ka sarraysiyo ama ha ka hooseysiyo mansilada iyo derajada isaga ku habboon ee munaasibka ku ahna in la dejiyo taana waxaa lagu garanayaa oo miisaano ah asharcu aladii anzalahu اllahu subxana wa tacaala sharciga ilaahay wuu soo dejiyey walihaada buu ilaahay sheegay kaafirka iyo muslimku inaan isinayn afanajcalu muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun cadaalad maaha waa xukum dulmi iyo xaqdaraa in kaafir iyo muslim waxa weeyaan la simo ilaahay wuxuu sheegay labki iyo dhadigu wax walba inaanay ka sinayn waxaa jirta umuurun oo yakhtasu biha adhukuur wa umuurun oo yakhtasu biha alinaaf wa umuuru mushtarakatu beynahuma waxay dhadigu la gaar yihiin oo axkaama iyo xuquuqa iyo waxay labku la gaar yihiin oo axkaam iyo xuquuqa iyo wax mushtaraga oo ay wadaagaan labaduba oo axkaam iyo xuquuqa walaysa dakaru kalunha buuri ilaahi subxana wa tacaala yaanaa dhinac walba labku dhadiga kala mid maaha hadday noqoto xagga abuurka iyo xagga tafkiirka iyo xagga waxa weeyaan xuquuqda marka cadaaladdu waa in mid walba xaqiisa la siiyo mansiladiisa iyo darajadiisa lala dejiyo ahlulbidacu baadilkooda magacyo fiican bay u bixiyaan oo kuwa ilaahay sifaadkiisa diiday ma odhanayaan ilaahay sifaadkiisii anagu sugi mayno waanu diidnay magac wanaagsanoo naftu ay aqbali kartay ubixiyan waxa waa tanziih ilaahay baanu ka hufaynaa aanu ka nasahaynaa mushaabahat lmakhluuqiin hadday odhan lahaayeen ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay sifaad uu leeyahy nebigaa xadiida saxiixa ku sheegay lakiin anagu yeeli mayno aqbali mayno dee taa lagama yeeleen si tactiilkooda baatilka ay u socdo magac fiican bay u bixiyeen bal u fiirsan nimanka la hahdo almuctazila madhabkoodu shan asal ayuu ku dhisay alusuul lkhamsa ayaa la dhahdaa waxay u bixiyeen usuusha magacyo fiican waxaa kamida ah waxa weeyaan eh, usuushooda alamru bilmacruuf annahy atawxiid baa kamid a ka ah, aan u horeysay soo magac fiican maaha naftu ay aqbalaysa tawxiid ilaahay baanu waxidaynaa bay leeyihin waxaa ku hoos qarsoon inaan ilaahay sifaba loo sugin waayo waxay leeyihin liannahu yalzamu min tacadudi sifaat tacadud mawsuuf haddii sifaat badan ilaahay loo suga ilaahyo badan inuu yahay baa ka dhalanaysa marka ilaahay xidistiisa iyo keliyeyntiisa iyo xaqiijinta qulula waxd waxaa ka a ah in sifo oo dhan la diido oo nafyi mooyaane ihbaat ba ilaahay subxana watacaala inaan lagu sifayn hadday odhan lahayn anagu sifaba ilaahay usugimayn oo baatilkaa sidiisa ay u sheegi lahayn lama aqbalin lakin magaca tawxiid bay u bixiyeen waxaa ka mid a ah saas kale alcadlu usuushooda waa magac cadaaladdu waa magac ay nafuhu jecel yihiin maxaase iyaga ugu hoos qarsoon alcadlu maxaa ugu hoos qarsoon inay ilaahay waajib ku tahay qof kasta wax wanaagsan sameeyey inuu jannada geliyo oo ilaahay bay ula dhaqmayaan sidii makhluuqaadka ilaahay inay waajib ku tahay qof kasta oo wax xun sameeyey inuu naarta geliyo aanu jannaba gelinba walihaada bay leeyihiin asxaabu almacaasi walkabaa'ir yadkhuluuna annaara wayukhalladuuna fiiha naartay gelayaan way ku waari wahada min alcadl bal ka warrama qofka aan khayr iyo shar daaco iyo macsiyo midnaba aan samayn sida qofkii waalla min yowmi an balaq ilaa yowmi an maat maalintuu qaan gaadhay ilaa maalintuu dhintay u waalla iyo ilmihii yaraa isagoon qaan gaadhin dhintay waxay ku leeyihiin ilaahay uma banaano inuu janno geliyo inuu naar geliyo toona cadaaladdu waxay keensanaysaa inaan jannana la geyn naarna la geyn oo janno haddii la geliyo cadaalad daray noqonaysaa waayo dee wuxuu janno ku galo mabuu samayn naar in la geliyaana cadaalad daray noqonaysaa wuxuu naar ku galo ma samayn marka labadaa midnaba meelaan ahayn in la geeyo wey usuushooda waxaa ka mid ah alamru macruuf anahyi can ilmunkar waa magac fiican oo qur-aankana kusoo arooray ummadana ilaahay ku ammaanay ila kuntum khayra umati ukhrijat linaas tamuruuna bilmacruf watanahuna can lmunkar naftuna ay aqbalayso oo ay ogolaanayso lakiin iyaga maxaa ugu hoos jira alamru macruuf anahy can lmunkar oo ku hoos qarinaya alkhuruuj cala alxukaam almuslimiin alaalimiin alfaasiqiin oo adilada caamka ah ee alamru macruuf nahy can munkar ka warramaysa ayay u deliishanayaan alkhuruuj cala alxaakim ilaa maantana waad arkaysa dad u daliishanaya man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadihi ayay daliishanayaan maantana qaar baa deliishanaya dacawaadka u nisbo sheegta waana daliilkii caamkaa ah bay deliishanayaan kii khaaska ahana way ka tegayaan waa min itibaaci mutashaabih weyi ahlulbidacana waa lagu yaqaanaa adilada caamka ah ee takyiir lmunkar bilyad ka hadlaysaa xukaamta inaanay ku saabsane waxaa tusinaya tobanaanka xadiid ee saxiixa ah ee diidaya alkhuruuj cala alxaakim saxaabadu markay xukaamtii xumayda rasuulu ka warramay inay iman doonaan ay ku dhaha falaa nunaabidhum bisayf miyaanaan seef ula baxaynoo meesha aanaan kaga tuurahayn rasuulku wuxuu yihi laa xataa taruu kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi nuraan inaan lala dagaalami karin oo munkarkooda aan gacan lagu bedeli karin ayuu ilahay subana wataala ayuu nabigu alayh isalatu salaam uu sheegay waakada ahlubailku magacyo fiican bay u bixinayaan bailkooda wala arkaya maanta xisbiyadii dadka muslimiinta kala geynayay ee tacasubka uu laazimka u ahaa tacasub iyo xisbi sameyn wax kala hari kara maba ahaba sheikh albani raximah llahu tacaala sidaasuu yihi tacaasubku waa laazimu lilxisbiya wax ku dhegan weeye wlwaaqicu yashhadu lidalika bal aduu kan waa taase axzaab tacasub ka maran oo qofka xisbiga ku jira iyo dadka aan xisbiga ku jirin ay isugu mid yihiin min xayu alcaطaa wاlmanc wa min xayu almucaadaat wاlmuwaalaat min xayu اxub wاlbغd laa tajid abada weligaa heli maysa xataa hadday muujistaan oo dadka ay u muujistaan inay dad muslimiin oo walaalo isjecel ay yihiin dadka axzaabta iyo jamacaadka kala duwan ku jiraan runtood maaha taas nin baa wuxuu yihi kamida wadaadada soomaalida ah xisbi kalu ka hadlaya kiisa aan ahayn laakiin mararka qaarkood muxaadaraad ugu yeedha markaasaa wuxuu leeyahay xisbi hebel markuu muxaadaraadka noogu yeedhayo ma waxaad umalanaysa ilaahay daraaddi ka tahay ilaahay daraaddi kama ah ee diikoor buu naga dhiganaya diikoor yaana meeshuu nagu qurxisanaya dadka marka lasoo hor fadhiyana wadaado islaam ahoo diinta ka wada shaqeynayo dadka wada wacdiyay u muuqdaan xaqiiqadooduna waa taa uu sheegay muxaadarada markay noogu yeedhayaan mukhlisiin ma ilahay daraaddi kama ahe dikoor buu naga dhiganaya marka xisbiyada noocaas ee tacasubka iyo tafaraaruqa keenaysa magac fiican loo bixinaya waxaa la odhanaya waa tacaawun cala albiri waataqwa baa la odhanaya tacasubka iyo mucaadaad iyo muwaalaad iyo maxaba iyo buqdi aan usuushii ilaahay soo dejiyey ku dhisnayn baa tacaawun cala albiri waataqwa ta kale tacaawun cala albiri waataqwa ayaa shardi uga dhigay xisbinimo iyadoon xisbi la samayn miyaan la tacaawuni karin waa la tacaawuni kara xisbi la samayn oo aimadii ahlu sunna weligoodba waa soo tacaawunayeen xisbina may samayn sheekh ibnu base xisbi wuu sameeyey sheekh ibn cuthaymiin sheekh lalbani sheekhuna sheekh muqbil kaana yatacaawan maca ducaat kaana yatacaawan maca ulaabi xisbina ma samayn bal kaana min ashad innaasi dadkii tacaawun sameeyey xisbinimo aan ku dhisnayn baanay dacwadoodu ka ficnaatay kuwii sameeyey tacaawun xisbinimo ku dhisan waayo tacaawunka xisbinimada ku dhisani wuxuu samaynayaa yuqayid dacwa dacwadii buu qaydaya wuxuu ku qaydayaa usuushii iyo axkaamtii ilaahay uu soo dejiyey waxaan ahayn wuxuu odhanayaa kan waan la tacaawunaya waa isku xisbi baanay kaan la tacaawun waay kale xisbi baanay sheekh bakr abu zayd koob iyo afartanka mafsado ee xisbiyada u sheegay kitaabkiisa xukm اlintimaa ila اlaxzaabi wاlfiraqi wاljamaacaat waxaa ka mida ah xisbinimadu inay dacwadda waxyeeshaba wuxuu leeyay dacwaddii marka xisbi lagu xidho xisbigaasi intuu nashaad iyo dardar iyo awood leeyahayna dacwaddiina waa la soconaysaa markuu xisbi meesha ka baxana dacwaddii meeshay kala baxaysaa marka uu daciifana dacwaddi waa la daciifaysa lakiin dacwaddii markaana xisbi ku xidhnayna ilahay daraaddii ay tahay way soconaysaa uun nin waliba dhinaciisu ka wadaya saa imika salafiya tahay xisbinimo kuma socoto kaasaabaa kitaab ku dhigaya kaasaa halkaa macad ka furay kaasaa masaajidka wax ku akrinaya nin waliba uu ku cibaadeysanaya xisbi dirayaana ma jiro xisbi qaydayaana ma jiro waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan idinkuba tacasub baad leedihiin haddaad salafiyiinta tihiin oo qofka salafiga kuwa kale waad ka soo dhaweysata waxaan leenahay sadaqtum run baad sheegteen qofkaan oo inagu aaminsanayn oo ahlu sunno yahay inuu salafi yahay dadka kale waa ka soo dhaweysanaa laakiin bimaada maxaanu kaga soo dhaweysanaa ma ynaanu isku qolo nahay ma ynaanu isku xisbi nahay maya in aanu aaminsan anahu calaa manhaji nabiy wasaxaaba inuu wadadii nebiga iyo saxaabada hayo taasuu dada kale ogaga dhow yahay oo walaaga zaaidka aanu siinaynaa uu ku dhisan yahy kownuhu cala tawxiid wa kownuhu cala sunna maaha kownuhu fi xisbin lana inuu ku jiro xisbi annaga on lena alwalaa walbaraa cala sunnana dee waatay nusuustu sheegtay in tawxiidka iyo sunnaha dadka lagu xidhiidhiyo kuwo kalena waxa weeyaan lagu dhaco nusuusta ayaa sheegtay a'imaduna waa sheegeen weligoodbana saasay ugu camal falayeen uma jirin in la idhaahdo dadka oo dhami isugu kaa mid ha noqdaan ka shirkiga samaynaya ka tawxiidka ku dhaqmaya ka sunnaha haysta ee nebiga saxaabada ku dayanaya iyo ka khilaafsan ee bidcadu waxa weeyaan diin ay u tahay waxaasi diin maaha in la hahdo dadkaasoo dhami isku mid ha noqdaan marka zukhurafa alqawli waa hadalkaa la dhaldhalaaliyey waxaa lagu dhaldhalaaliyey in baadilkii xaq lagu dheehay ama la raaciyay siday nafuhu aqbaleen wa kadalika bilfasaaxati walbayaan suu sheekuba sheegi doono baatilkii dadka in loogu qurxiyo afmiishaarnimo iyo aftahnimo waxaa kaloo ka mid a baatilka waxyaabaha lagu qurxiyo sidaynu hore u sheegnay isticطaafu nnaas ay ihaaratu cawaatifihim dadka caadifadooda in la kiciyo kaasina maanta aad iyo aad buu u badan yahay mujarad waxaa lagu daawadsiinayaa un filim laga soo duubay meel dad muslimiina lagu laayay caruur yaryar oo googo dumar iyo caruur la balanbeliyo muslimiina markaasaa ah cadifadaadii baa kacaysa cadifadaadu markay kacdo ayaa waxaa lagu jihaynaya meesha la doonaya waxaa lagu odhanaya arrintaa xalkeedu waa jihaad saa odhan sa sax weeye muslimiinta cizadooda waxay ku xidhan tahay wadirwatu sinaamihi aljihaad dirwatu sinaamihi aljihaad quruxda islaamkii cizadiis waa biljihaad baa lagu odhanaya soorse waa sax weeye xaggeynu jihaadkana qorigan bambadan isku xidh soobe isku qarxi kuwii aad ka damqatay dhibaatadooda kuwo kaloo lamid maad adiguna laysa laakiin tanna waa lagu fool xumeeyey tanna waa lagu qurxiyey wy amru laa yacdu ali arinku intaa ma dhaafsiisna wuxuu ihi sheekh aayadda kalena waxaa ku timi kadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa min almujrimiin laakiin cadowgaasi waxba ka qaadi maayaan cidda xaqa ku sugan oo kafaa birabbika haadiyan wa nasiira waqad yakuunu inuu usugnaado ayaa la arkaa liacdaai tawxiid kuwa tawxiidka cadowga oo ah culuumun cilmiyo kaiiratun farabadan wa kutubun iyo kutub iyo wa xujajun iyo xujooyin waxay xujoyo daliil ka dhiganayaan kama qaala taala sida ilah uhi falamaa jaaءathum markay u timi rusuluhum rusushii ilaahay usoo diray bilbayinaati ay ula timi aayadii cadcaddaa farixuu waxay ku farxeen bimaa cindahum wixii agtooda yaalay oo min alcilmi ah ayay ku farxeen marka maaha acdaa tawxiid inay mar walba juhaal yihiin waxaa dhici karta inay cilmi badan leeyihiin laakiin tawxiidka ay jaahiliinka ka yihin luqadii carbeed iyo tafsiirkii iyo axkaamtii iyo fiqigii iyo culum badan ay leeyihin baa dhici karta lakin tawxiidkii bay jaahiliinka ka yihin ama tawxiidka laftiisa waa yaqaanaane haddana inxarafu can waa ka lumeen waayo waa mas'ala eh hal ilcilmu muujibu lilhidaaya am sababun laha cilmigu hidaayada miyuu waajibiya macnuhu waxa weeyaan mar haddii cilmi la helaba hanuunna waa la helaya mise sababun buu yahay sababtana musababkeedu waa waa la socon karaa waana kadib dhici karaa qad yatakhalafu lmusababu can sababi iyadoo sababtii la helay ayaa wixii ay sabab u ahaydna la waayi karaa jawaabtu waa waa ta dambe cilmigu hanuun ma waajibiyo qofku isagoo cilmi leh inuu lumo wax dhici kara wey ilahay baa yihi waadalahu llahu calaa cilm nimanka la idhaahdo alyahuud cilmi bay u lahaayeen nebinimada nebi maxamed alayh isalatu wasalaam ilahi baa subxana watacaala yihi aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum nebinimada nebi maxamed waxay u garanayaan siday u garanayaan carruurtooda inay dhaleen xasad baa kalifay inay nebi maxamed alayh isalatu wasalaam ay ka hor yimaadaan way rumayn waayaan way raaci waayaan marka waxa loo yaqaano cilmiga iyo hanuunku mutalaazimaani maaha waxaa dhici karta qofku isagoo cilmi le inuu lumo cilmigu sabab unbuu hanuunka u yahay oo waddada xaqa ayuu kutusaya laakiin isagu ma bixiyo tawfiiqa oo cilmigu qalbigaaga ka yeeli maayo muriida lilxaqi raagiban fiih qalbigaaga cilmigu ka dhigi maayo mid xaqa doonaya oo xaqa jecel wadada xaqa ayuu cilmigu dad cilmi lihii ay lumeen raazi waa tusaale wuxuu ka mid yahay raggii aadka u cilmiga badnaa hadday luqada noqotay hadday tafsiirka noqotay haddana waa lumay kitaab baa buu qoray la yidhaahdo asiru lmaktuum fi sixr wa mukhaaabati oo uu ku taqriirinayo ku sugayo sixirka iyo cilmiga tanjiimka tanjiimu taiirka uu ku sugayo adalahu llahu calaa cilm isagoo cilmi laayo haddana ilahay subxana watacaala uu lumiyey tawfiiqdu ilaahay ka qaada qalbigiisa ilaahay kama dhigin mid xaqii doonaya taqiy diin subki ashaafici isaguna nin aqoon la weeye fuqahada shaaficiyada ayuu ka mid yahay ragga minhaajka sharaxay buu ka mid yahay haddana wuxuu taqriirinayaa alistigaaa bilamwaat dadka dhintay in la baryo xaaladdu markay adkaato iyaga wax la weydiisto ayuu taqriirinaya waa ka radiyey ibnu cabdilhaadi asaarim lmunki fi raddi cala subki wa ninkii la odhan jiray daawin ljarjiis alciraaqi isaguna naqshanbandi buu ahaa suufiya oo qubuuri ah aqoon waa lahaa maca haada dalla fii baabi tawxiid wuu lumay marka iska ilaali ha odhanin qof cilmile see loo odhan karaa wuu khaldan yihi taasi waa bail qofku isagoo cilmile ayuu lumi karaa bal waabu gaaloobi karaaba diintaba wuu ka bixi karaa oo alcilmu laa yajcalu liaxadin cisma cilmigu qofna u yeeli maayo cismo dhowrsoonaan baailka uu ka dhowrsoon yahay maanta waxaa jirta in la idhaahdo ma ninkaa caalimka ee intaasoo kitaab qoray sidaa kutubtaa u sharaxay ayaad leeda u lunsan yihi dhalinyartana maanta fiqiga waa loo soo dhex maraa aada arrintaa isaga ilaaliya marka hore waxaa lagu odhanayaa fiqigaa madhabiga baro maba xumaba mar labaadkana waxaa lagu odhanayaa bal culimadaasi waxay cilmi qoran baleeg maasha allah bal sidaad uga faa'idaystay baleeg sidaad fiqiga uga qaadatay masaa-isha kale diintana uga qaado miyay dhici kartaa inay fiqigana ku saxsan caqiidana ku khaldan yihin si yaroo fudud baa markaa inta fiqiga shaaficiyada lagu soo dhex maro ashcari suufiya lagaaga dhigaya wax talaasumina kama dhexeeyo qad yakunu linsaanu musiiba fi lmasaa'il اcamaliya daala fi masaa'il اcilmiya waxaa dhici karta qofku masaaisha camaliga ah ee axkaamtii fiqiga ahayd in uu si fiican u taxqiijiyey oo saxa ah. laakiin masaa-ishii cilmiga ahayd ee ictiqaadiga ahayd inuu ku lunsan yihi adigaa arkaya kutubta usuul fiqiga in badan oo kamida ah muctazila qortay wahum dulaal xataa cinda alashcariya xataa ashcariyada agteeda waa lunsan yihin ashcariyadu kuwa baadiyeysan oo ahlulbidaca bay u yaqaanaan muctazilada marka inay usuul fiqigii qoreen oy taxqiijiyeen oo cilmiga ay ka gungaadheen tusinmaysa inay caqiidada u saxantay wakadalika ashcariga ama suufiga ama qubuuriga ah ee kutub fiqiya qoray maaha macnaheedu in mar haddii fiqi fiican uu qoray caqiidisuna inay fiican tahay qad yusiibu linsaanu fii baabin wayadilu fii aakhara wax talaasumi kama dhexeeyo wuxuu yihi culuumu kaiirat wa kutub qofku inuu kitaabba qoraano tusin maysa inuu hanuunsan yihi bal kuwa mustashriqiina oo kiristaana ayaa diinta intay bartaan ay barteenba ayaa kutubta xadiidka ama culuum alxadiid ku saabsan kuwooda u fiican qaar ka mida ah ayay qoreen oo laga faaidaysto wa xujaj marka waa sida iyagoo ay haystaan xujo maaha sax oo ilaahay baa subxana wa tacaala yihi wاladiina yuxaajuuna fi اllahi min bacdi ma اstujiiba low xujatm daaxida baadilkooda ilaahay xujuu ku sheegay oo dee iyagaa daliil markaa ku sheegaya laakiin wuxuu ilaahay sheegay inay tahay xujatun daaxidatun xujo markaa baaila oo baaba oo wax jira aan ahayn ilahay subxana wa tacala ku sheegay idaa carafta bu ha kama qaala tacaala falamaa jaatum rusulum bilbayinaat waxaa kaloo raacda qad yakunu lahum shahaadaat waxyaaba maanta laysku harowsado wey ma ninka ah ee brofesorka ah intaasoo shahaado sita ayaad la murmaysaa adoon xabad shahaadaa sida iyaduna min hada ljinsi wey boqol shahaado isagoo sita oo kun jaamacadood kasoo baxay buu noqon karaa daalan waa shahaadatu laa tuujibu hidaayat alinsaan cilmigii baaban waajibin ahayn hanuunkiisa maxaad umalaynaysaa shahaado warqad meel laga soo siiyey maxaad umalaynaysaa marka laa taktar bi hadi umuur arrimaha miisaanka xaqa saar fain tanaasactum fi shayin faruduu ila llahi warasuul qofku muxuu cilmi leeyahay muxuu kutub qorayo muxuu shahaadaad sitaayo waxaasoo dhan ilahay miisaan kama dhigin miisaanka ilahay wuxuu ka dhigay xaq iyo baadilka lagu kala garanayo iyo yaa saxsanaya yaa khaldan waxyiguu ilahay subxana wa tacala ka dhigay wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ilى اllah farixuu bima cindahu min alcilmi faraxna waa kii madmuumka ahaayo cilmigii ay hore u haysteen ee u yaqaaneen ayaa kibir iyo cujbi u sababay dhahdaan bal waxaan culuum naqaanaba leeg kun yara masaakiinta rasaailka yaryar akrinaya iyo mutuunta yaryar ayaa nugule waad khaldantiin anaguna waanu saxsanay ma dhici karto taas markaasa waxaa taa ka dhalanaya kibirkii ahaa waxa weeyaan eh, xaqi in la radiyo khalqigiina in la xaqiro farxuu bima cindahu min alcilm ee istakbaruu bisababi ma cindahu min alcilm idaa carafta markaad garato daalika arrinkaas oo arrinkaas oo ah in ilaahay ahlu tawxiidka cadow u yeelay cadowguna inaanu mar walba faramadhnayn ee culuum uu leeyahay iyo kutub iyo xujaj iyo shahaadaad wa carafta aad garato ana ariiqa wadada ila allah ilaahay loo maray ilaahay dadka gaadhsiisa laabudda lahu dariiqa inay laga maarmaan u tahay min acdaa'in kuwo markaa ahlulxaqa la cola kuwaasoo qaacidiina caleyh waddadaa fadhiya kuwaasi oo ahli fasaaxatin aftahnimo saaxiib iyo wa cilmin cilmi iyo wa xujajin iyo waxyaaba ay deliishanayaan kullu haadana waa xaq wey sida haalibka waxa weeye aimatu dalaal waa fusaxaa wa min alibtilaa dadka dadka baadida iyo dalaalka ugu yeedha dad aftaan oo afmiishaanraa wey ilaahayna subxana wa tacala wuxuu sidaa uga dhigay si u addoomihiisa uu imtixaamo ninkii la odhan jiray camr bnu cubayd wuxuu ka mid ahaa ardaydii alxasan albasri waxaa la ysku khilaafay masalada ku saabsan murtakib lkabiira magaceebaa loogu yeedhayaa xukunkiisu waa maxay fi dunya aakhirase isagoon toobadkeenin hadduu dhinto xukunkiisu muxuu noqonaya xasan ulbasri wuxuu taqriirinaya madhabkii salafka kitaabkiiyo sunna ay tusiyeen oo adduunyada intuu joogo inuu muslim yahay ama muumin faasiqa ah in la odhanayo xukumkiisuna dee inuu yahay xukmu lmuslim intuu adduunyada joogo aakhirana hadduu dunuubtaa ku dhintay isagoon ka toobadkeenin yahay taxta almashiica uu soo gelayo fii qowli illaahi tacaala wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo sidaa ku timi xadiidka cubaada ibnu saamit in shaaa cafaa canhu wa in shaaa cadabahu bukhaariya muslim ay wariyeen xadiid ulbayca loo yaqaan khawaarijtuna waxay taqriirinayeen inuu yahay kafir oo magacaa uu yeelanayo fi dunya xukmuna xukm lkufaar inuu yahy aakhirana hadduu dunuubtaa ku dhintay inuu yahay mukhallad fi naar waxaa markaa soo baxay ninkii la odhan jiray wasil ibnu cataa ninkii camr ibn cubeyd lo odhan jiray isaga ayaa duufsaday waasil waxyaabaha uu ku duufsadayna waxaa kamid ah fasaaxadiisa waasil wuxuu ahaa nin aada u fasaaxo badan buu ahaa aftaana xarafka ra'da ayaanu kari jirin xarafka ra'duna wuxuu ka mid yahay lix xaraf oo xuruufta carabiga ka mid oo hadalka aad ugu soo noqnoqda markaasaa intuu khudbadeeyey khudbad aada u dheer ayaa xarfu raa khudbadda uu ka ilaaliyey ninkii la odhan jiray camr ibnu cubayd baa dabeetana la dhacay oo khudbaddiisaasi u bogay dood iyo munaadara dhex martay isaga ayuu raacay muctazile ayuu saas ku noqday sheekhiisa xasan albasrina uu ka tegey waa kuwa culimadu sheega in la imtixaamo xarfu raa lagu imtixaamay waxaa lagu hi waxaad tidhaahdaa amara alamiiru bixafri bi'rin fi الصaxraaءi liyashraba الshaaridu wاlwaaridu kelmad kaste ra baa ku jirta soo maa <laughs> hadalkaa laftiisa oo ra aanay ku jirin buu ku hadla markaasaa wuxuu yihi amaradii wuxuu ku bedelay alba اlqaa'idu qalba qaliibin yanaa qaa'idkii oo amiirkii weeye wuxuu dalbay qalba qalibin ee xafra birin saasuu usii waday oo ra oo dhan waa iska ilaaliyey hadduu israado matar dhe matarka waa ka leexan jira muxuu odhan jiray malaynaysaa bedel almatar ya muxuu odhan jiray hayf ayib alxafruna annabshu ayuu odhan jiray wahaa kada kelmad kastoo ra ay ku jirto wuxuu keeni jiray mid la macnaa oo radu aana ku jirin halkaasuu fasaaxe ka gaadhay ilaahay baa ku imtixaamoo dee dad buu duufsado madhab dhan oo ilaa imika jira ayaa waxa weeyaan usaab u noqday ilahay baana kitaabkiisa ku sheegay dadka aimada iyo hogaamiyaasha dalaalka ku ay inay leeyihiin bayaan iyo balaaqi iyo fasaaxa dadka soo jiidanaya wain yaquulu tasmac liqawlihi macanaheedu waa maxay idaa raأaytahum tucjibuka أjsaamuhum oo dad haybad leh oo haykal iyo jid qurux badan leh oo ishu ay qabanayso wain yaquulu tasmac liqawlihim hadday hadlaanna waad u dheg raaricinaysaa dhagaha dhagahaagay hantiin hantinayaan waa afmiishaaro wey ibnu kaiir wuxuu yihi ay kaanuu ashkaala xasana wadawi fasaaxati waalsina ida samicahum asaamicu yusqi ilaa qowlihim libalaagatihim qofku mar allaale markuu hadalkooda maqlo ugu dhagraarecinaya balaaqadooda iyo afmishaarnimadooda awgeed marka ilahy waxyaabo fara badan buu dadka ku imtixaamaa ilaahay waa ka yidhi lanabluwannakum bishayin min asaydi tanaalu aydiikum war markaad muxrimiin tihiin ha ugaadhsanina baa la yidhi ugaadhi baa lagu imtixaamay oo berigii hore markay ile kaaragta usoo jirsadaan careeri jirtay ayaaba iska hareera marmarayso sidaanay usoo qaban karaanba gebigeeda oo min baab ibtilaa wakadalika ilahi wuxu uhi waqaala muusa rabbana inaka qad aatayta fircawna wamalaahu ziinata wa fi lxayaati dunya ilaahay fircoon wuxuu siiyey ziina qurux iyo amwaal nolosha addunyada ayuu ku siiyey rabbana liyudiluu can sabiilik laamku waa laam lcaaqiba waxa weeyaan si ay arrintu u noqoto inay dadka wadadaada ka lumiyaan oo arrinkoodu si uu saa ugu dambeeyo falwaajib haddaba maxaa kula gudboon falwaajibu caleyka waxa waajib kugu ah an tacallama ay an tatacallama inaad ka barato min diin illahi diinta ilaahi xaggeeda maa yasiru wax noqonaya silaaxan hub laka adiga kuu noqonaya hubkaasoo tuqaatilu aada kula dagaalanto bihi isaga haulaai shayaaiin kuwa shayaaiinta ah dadka duufsanaya aladiina kuwaasoo qaala uu yihi imaamuhum hogaamiyahoodii wa muqadamuhum iyo koodii la hormariyey lirabbika rabbigaa uu ku yidhi caza ilaahay isagaa casiiz oo wajalla weyne la aqcudana fadhiiste oo fadhiiste lahum iyaga u fadhiiste siraataka wadadaada almustaqiima ee toosa uma laatiyanahu min beyni aydiihim min khalfihim can aymaanihim can shamaailihim falaa tajidu akarahum shaakiriin markaan wadadaa u fadhiisto wadada xaqa waa ariiqii macnawiga ahaa weeye ee caqliga lagu garanaye la fahmayey ariiq markaa xisigo la taaban kara ma aha ariiqu ilah hi ana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuuh waxaan kaga iman buu yihi xagga hore iyo xagga dambe yaani aakhiro iyo adduunya weeye xagga hore iyo xagga dambe an aymaanihim an hamaailihim midig iyo bidix midig agga khayrkan kaga iman uluwi baan ku ridi agga sharkan kaga iman doonaa oo khayrkan ka cajsi gelin doonaa muu odhan xagga saraan kaga iman ibnu cabaas wuxuu yihi xagga sare raxmadda ilaahay baa kasoo degayso addoomaha iyo raxmadda ilaahay ma kala dhex geli karo walihaada xagga sare muusoo hadal qaadin natiijadan waxay noqonaysaa badankooda ku ogaan maysid kuwa kuu mahadnaqa bal waxaad ku ogaanaysaa inay yihiin kuwo nicmadaada ka kufriya silaaxa markaa uu musanifku sheegayaa waa cilmigii iyo iimaankii isaga laftiisu waa silaax macnawiya weeye cadowgana waa lagula dagaalamaa dagaal macnawi ah waa aljihaadu bilcilm ilaahay baa yihi qur-aanka markuu ka hadlay wajaahidun bihi jihaada kabiira marka waxaa waajib kugu ah inaad ilaahay diintiisa ka barato waxaad iskaga difaacdo shubahaadka ahlulbaailka gaala ha noqdaan ahlulbidac ha noqdaan faasiqiin ha noqdaan walaakin hase yeeshe in aqbalta cala allah haddaad ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa u jeesato waasqayta o ad u dhag raariciso ilaa xujaj illaah daliilada ilaah iyo bayinaati cadaymihiisa walaa takaf ha baqin walaa taxzan hana murugoon ina kayda shayaani kaana daciif waa ikhtibaas ilahay baa yihi ma odhan u ikhtibaas culimaduna waxay u badan yihin ikhtibaas qur'aan inuu jaa-is yaani inaad wax qur-aanka ka mida ah hadalkaaga ku dhex darto adoon sheegin inuu qur'aan yahay ina kayda kaana wuxuu ahaaday daciifan ayuu ahaaday marka laba arrimood ayaad kaga badbaadaysaa shubahaadka ahlulbidaca arrinka koowaad waa inaad cilmi yeelato cilmigaasina waa laba alcilmu bilxaq oo ta'siilkiia xaqi inaad garanaysada aqoon u leedahay waana ka horeeya ka labaadna waa alcilmu bimaa cindahu min albail inaad taqaan baadilkooda iyo shubahaadkooda iyo jawaabahooda inaad taqaan arrinka labaad aad kaga badbaadeyso shubahaadkooda waa aliqbaalu cala اllahi subxana wa tacaala addoon qalbigiisu ilahay ku xidhaya inaad noqoto oo yatawakal cala allah wayastaciinu bih ilahay tala saaranaya oo ilahay kaalmo weydiisanaya waayo cilmigaaga oo qura kuma badbaadi kartid kumana hanuuni kartid haddaanu ilaahay ku hanuunin oo rabbi ku taageerin ilaahay subxana wa tacaala aanu ku kaalmayn wlcaamiyu buu yihi ka caamiga min almuwaxidiina xaalo uu ka mid yahay yaklibu wuxuu oo xuji ahaan kaga adkaadaa alfan kun min culamaai haulaai mushrikiin kuwa mushrikiinta culimadooda ka ah. kama qaala tacaala ay liqowli llahi tacaala qowlka ilaahay uu yihi awgii waina jundana ciidanka iyagu lahum lghaalibuuna iyagu unbaa ah <clears throat> kuwa aalib noqday adkaada fajund llaahi ilaahay ciidankiisu hum lhaalibuuna iyagunbaa kuwa ku adag bilxujai daliilkiiyo wlisaani carabka kamaa anahum sida iyaguba alhaalibuuna kuwa ku adag ay yihiin bisayfi seeftii wasinaani waranka wainama inama alkhawfu baqii wuxuu ahaaday oo loo baqayaa un cala lmuwaxidi muwaxidka aladii kaasoo yasluku ariiq wadada maraya walaysa macahu silaax isagoo waxuba haba yaraatee aan sidan marka musanifku wuxuu yihi wlcaamiyu wabitashdiid اlmiim haddii la takfiifiyo miimtoo la ihahdo wlcaamiyu waa nisba ilى lcaam bay noqonaysaa atamr اlcaamiyu yan timirtii sanadka soo gooday bay noqonaysaa sanadkaa loo nisbiyey marka miimta la takfiifiyo laakiin marka miimta la tashdiidiyu yahay qofkii caamada ahaa alcaami sida صaxiixa waa mushtaqu min alcumuum buu ka yimi cumuum oo cumuum baa loo nisbeeyey wuxuu yihi albacli fi kitaabi almuطlic calى alfaad اlmuqnic sabxada afar boqol saddexiy toban alcaamiyu mansuub ilى اlcaamati caami waa mid loo nisbeeyey caamada aladiina caamadaas hom iyagu khilaafu alkhaasa ah oo dadku waa caama iyo khaasa marka caamiga caamadaasaa loo nisbeeyey maxaa markaa ka dhaxeeya cumuumka iyo qofka caamiga ah oo caamigu dee waa man laysa bicaalimin waa ka aan caalim ahayn ayaa caami la dhahdaa marka kaa iyo maxaa ka dhexeeya cumuum الnaas waxaa ka dhexeeya لأnna cumuum الnaasi ay akar الnaas wa mucdamahum laysuu biculamaa dadka badankoodu culimo ma aha markaa qofka marka laleeya culimo ma aha ayaa cumuumkaa loo nisbeeya dadka badankooda loo nisbeeya dadka badankoodu dee lamidi dadka badankooda xaalkoodu yahay inaanay culimo ahayn o diinta aqoon u lahayn culimada qaar waxay yidhaahdeen alcaamiyu waa mushtaqu min alcama indho la-aan buu ka yimi waayo qofka jaahilki waa qof indhalo oo kale culimada saa tidhi waxaa kamida ah bakr abu zayd sheekh adiib oo luqawiyana ahaa kitaabkiisa xilyatu aalib اcilm iyo kitaabkiisa hajr mubtadici labadaba lakiin sheekh ibn cuthaymiin markuu sharaxayo xilyatu aalib اcilm maslada waa ku khilaafay wuxuu yihi alcaamiyu min alcama kama iman ee wuxuu ka yimi min alcumuum buu ka yimi waa ka qofka xaalkiisu yahay sida dadka xaalkoodu u badan yahay oo jahli ah a ayaa kun culimada mushrikiinta kamida ka xoog roonaada sheekh maxamed ibraahim fi sharxi kan shubahaat wuxuu yihi bal aalaaf kun maaha kumanaan marka kunka loogama jeedo dee taxdiid hadday kun iyo kow noqdaan iyaga ka adkaanaya macnuhu maaha e waxaa looga jeedaa un mubaalaga fi takhiir kuna ka yaraadaan ama ha aadaan ama ha ka badnaadaane in badan oo culimada mushrikiinta kamida ayuu xujo kaga qaalib noqdaa arrinta noocaasa waxay culimadu markaa ku sababeeyeen waxa lianna macahu ta'yiidun wa nasrun wa burhaanu min allah qofkan muwaxidka caami ba ha noqdabe waxaa la socota ilaahay ayididiisa iyo u gargaaristiisa iyo burhaan min allah wa min jundi illaahi wa xisbihi ilaahayna wuxuu sheegay jundigiisa ciidamadiisa waa muwaxidiinta dadka muwaxidiinta ah inuu ka dhigay kuwa iyagoo cadwa kaadad iyagun baaba adkaadaba xujada ku adkaada waina jundana lahum lhaalibuun waxaa kaloo wala yansurana allahu man yansur qofkan muwaxidkaa ah, caamiba noqdee ee mushrikiinta iyo qubuuriyiinta la doodaya ilahay buu unusraynaya qofka ilahay unusraynaya ilahay baa u ballan qaaday inuu uhiilinayo walayansurana allahu man yansur in allaha laqawiy casiiz qaala tacala in yansurkum llahu falaa haaliba lakum qofkan ilahay buu unusreynaya ka ilahay unusreynaya ilahay baa unusreeya in tansuru llaha yansurkum wayuthabit aqdaamakum mid ilaahay u nusreynayo oo ilaahay uu sugayana sida ilaahay uu yihi cid ka haalib noqon kartaa ma jirto taasi waa mid nasri iyo taayiidka ilahay buu haysta sababta labaad uu ku haalib noqonaya waxa wey ana alxaqa mustaqirun haabitu wlbaailu mashuuqu zaa'ilun caamigan muwaxidkay waa cala alxaq xaquna waa mid sugan baailkuna waa mid aan sal lahayn oo tiirar adag aan ku taagnayn oo ilahay baa hi waama maa yanfacu nnaasa fayamkuu fi lard waa xaqi faama zabdu fayadhabu jufa wama maa yanfacu nnaas fayamkuu fi lard arrintanina shawaahid bay leedahay sheekh ibn cuthaymiin raxima llahu tacala wuxuu sheegay qiso la yaab leh oo isagu uu shaahid u ahaa goobjooge uu ahaa wuxuu yihi iyadoo kacbada lagu dawaafayo waxa maqaam ibraahim agtiisa taagnaa nin beytu cilmi ka soo jeeda reer aqooneed laakiin isagu caami ah waa qasiir waa gaabayi waana naxiif lbadan aadna uu dhuubayi maqaam ibraahim maxaad is odhan kartaa muxuu kaa qabanayay waaba la dawaafayeybe waa meesha la maro marka la dawaafayo maqaamu ibraahim rag muwajihiina ah baa had iyo ag taagan oo dad baa muraayadda lagu qufulay dhundhunkanaya ama isku masaxay dadkaasay la hadlayan kuohan yaa xaaj imshi yaa xaaj maa fi shayuna marka kuwaas ayuu ninkaasi ka mid ahaa waxaa dawaafka soo galay buu ihi nin cimlaaq oo geedkaa leeg cumaamad weynina u xidhan tahay oo culimada cajamta ka mid ah oo eraan iyo raafidia ah. ninkii markiiba wuxuu bilaabay dawaafka dhexdiisa intuu codka kor u qaado inuu baryo xuseen yaa xusein yaa xuseyna ya ninkii yaraa ee gaabnaa ee caamiga ah ee muwaxidkaaba kalal kaasuu ku dhegay buui markaasaa wuxuu ugu hogaansamay ninkii waxa weeyaan xoogga weynaa ee culimada raafidada ka mid ahaa horta wuxuu ku hoos noqday buu ihi sida ilmaha yari aabihii uu ku hoos noqdo sida labadaa nin u kala dheeraayeen ukala xooga weynaayeen sida daabadu neefka xoole la hogaaminaya ugu hogaansamo ayuu hogaamiyey buu ihi dawaabkiibuu ka saaray wuu kaxeeyey baab malika cabdilcasiis buu ka saaro dabadu u tuuray buu ihi waxaanu akriyayey buu yihi aayadda qur-aankaa ee ilaahi subxana wa tacala ku sheegay mushrikiintu inay najaas yihiin inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu masjid axaraam bacda caamihim haada aayaddaasuu akriyayey intuu sii waday oo dhan taasaanu ku dabaqay wuuu ninkan waa mushrik masjid axaraam markaa ma istaahila inuu dhex joogo dabaduu ka tuuray juuqna mu odhan hadduu saa u riixo sida baaldacarku u tuuri lahaa ilaahay baa ayiiday sooma arkays qiso labaad wuxuu sheegay sheekh cabdullahi bn cabdiraxmaan abu buayn mufti diyaari najdi ayuu ahaa wuxuu leeyahy kitaabka tasiisu taqdiis fii kashfi talbiisi daawuud ibn jirjiis daawuud ibnu jirjiiski aynu mar dhaweyd sheegeynay ee naqshanbandiga ahaa dacu tawxiid raggii la dagaalamina kamid ahaa shubahaadka badanna lahaa oo shubahaadka halkan ku qoran qaarkood isagu soo arooriyey ayuu kitaabkaa ku radiyey tasiisu taqdiis fii kashfi talbiisi daawud ibnu jirjiis qisuu kitaabkaa ku sheegay wuxuu yihi waxaa kulmay nin caamiyoo reer najdiya waktigaana alasl fi ahli najdin wuxuu ahaa atawxiid iyo nin caalima oo reer aaifa ah. ninkii caalimkaa ah reer aaif baa wuxuu yihi qoladiinan reer najdi awliyada waad xaqirtaan iyo shuhadada ilahayna wuxuu yihi walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili اllahi amwaata bal axyaau cinda rabbihim yurzaquun ha u malayn kuwa ilaahay daraaddii loo dilay inay dhinteen ilaahay agtiisa ayay nool yihiin halkaasaana lagu arsaaqa marka wuxuu leeyahay mar hadday nool yihiin de waa la baryi karaa saasuu uga jeedaa ninkan caalimka ee reer daaif ah caamigii najdigahaabaa ah wuxuu yihi hal qaala allahu yarzuquun ilaahay ma wuxuu ihi iyagaa wax arsaaqa yarzuquun cinda rabbihim yarzuquun iyagoo khalqiga arsaaqa ilahay ma sidaasuu yihi markaasaa caalimkii daaifiga wuxuu yihi bal qaala yurzaquun ma ilaahay wuxuu yihi iyagaa la arsaaqaa qaala maa daamuu yurzaquun fa ana as'alu aladii razaqahu mar haddii la arsaaqa dee iyaga laftoodaa baahanayaal cidda arsaaqday u baahan yihin soo ma marka anigu allaha iyaga arsaaqa ayaan wax weydiisanaya an yaruqanii fa ana as'alu aladii razaqahum an yarzuqanii wax allaale wuxuu ku jawaabu garan waayo ta kale cinda rabbihim bay nool yihiin ba la yihi ma adduunyaday ku nool yihiin ba la yihi markaasaa wuxu uhi ma akara xijaajakum xajaajakum ya ahla najdi anigu nimankiinan reer oogo waad muran badantii buuri <laughs> intaasoo caalimkii ninkii caamigaha ugu jawaabay waxaa kaloo dhacday mid kamida ah kuwa quburiyiinta ah ayaa wuxuu u daliishaday qowl lahi tabaaraka wa tacala lahu ma yashaauna cinda rabbihim iyo lahum ma yashaauna fiiha waladayna maziid wuxuu u daliishaday awliyadu wax walba inay haystaan maa yashaauna wax walbana mar hadday haystaan de in wax la bi inay bixin karaan lana baryi karo la weydiisan karo markaasaa wuxuu ugu jawaabay nin caamat lmuslimiin almuwaxidiin ka midi ma cindanaa baa ilaahay uu yidhi ma agteenna innaga haddaynu nahay dadka nool ma agteenay waxay doonaan ay ku haystaan mise cinda rabbihim bui ilaahay lahu maa yashaauna fiihaa ma fi ljanna bay ku haystaan buhi ilaahay mise fi bay ku haystaan waa cinda rabbihim maaha cindana maaha fi dunya lahu maa yashaauna fiiha fi dunya maaha lahu maa yashaauna fi ljanna selafku waxay ku fasireen bal rasuul ku fasireen inay tahay jannada nacam marka waa tusaalayaal ninkaa daawuud la yidhaahdo ee aan soo hadal qaaday saddex kitaab baa culimadii waqtigiisa joogtay ay ku radiyeen mid waa alqowl fasl alqowl اlfasl الnafiis fi الraddi calى اlmuftari dawuud ibn jirjiis sheekh cabdiraxmaan ibn xasan ibn maxamed ibn cabdilwahaab baa qoray tasiis الtaqdiis fi kashfi talbiisi dawuud ibn jirjiis sheekh ababuطayn baa isagana qoray minhaaj الtasiisi wالtaqdiis fi kashfi shubahaati dawud ibn jirjiis isna waxaa qoray sheekh cabdilaiif ibn cabdiraxmaan ibn اlxasan waxaana dhamaystiray alalusi raxmat ullahi caleyh wuxuu musanifku alan ku sheegay ahlulxaqu inay khalabada leeyihiin mar walba adkaanta maray xujo ku adag yihiin iyo mar ay seef ku adag yihiin halabatu ahli lxaq bilxujati iyadu waa caam waa fi eh, jamiici alazminati walawqaat waana daa'im oo baa subxana wa tacala hi huwa aladi arsala rasuulahu bilhuda wadiin alxaq liyudhirahu cala diini kulih diintan ilaahay wuxuu rasuulka ugu soo dhiibay inay diimaha o dhan ka sarreyso waxay diimaha kaga sarreynaysaana de waa inay ehelkeedu xujo kaga qaalib noqdaan dadka kale diimaha kala haysta amaa in dadka ahlulxaqa ahi ay dagaalka ku adkaanayaan seefta iyo hubka inay ku adkaanayaan arrinta noocaasi ahi khalad baa galay dadka qaarkood waxay maleeyeen ana allaha yudiilu lkaafiriina cala lmuminiina idaalatan daa'ima inay dhacayso in ilaahay guusha uu siiyo gaalada oo si daaima ay muslimiinta uga adkaadaan kitaab tawxiid maxaynu ku soo aragnay ana hada min suui dani billah si ibn lqayim uu sheegay waana arrin wacdigii ilaahay ka hor imanaysa ilaahay uu ballan qaaday inuu u nusreynayo ahlulxaqa arrinka labaad khaladka gale waxa weeye adanu ana nusrat lmuminiina fi اlaakhirati faqat nasrigan ilaahay muminiinta uu u ballan qaaday uhi inaa lanasru rusulana waladiina aamanuu inuu aakhiro unku eegiyey aayaddaasaba burinaysa fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu ashhaad khaladka gale waxaa ka mida adanu ana nasra calaa acdaa illahi hayru mashruud in cadowga hub lagaga adkaado iyo dagaal in la moodo inaanay shardiba lahayn kaasina waa malo khaldan weeye oo ilaahay shuruud buu udhigay in tansuru llaha yansurkum oo yansurkum waa jawaab jawaab sharigi wey ficlu sharigina waa tansuru in tansuru shardi baa ku xidhan inuu ilahay iyaga u nusreeyo shardi baa ku xidhan waa maxay waa an yansuru waxaa kaloo ilahay subxana wa tacaala uu yihi inaa la nansuru rusulana wladiina aamanuu aladiina xaqaquu iimaan alwaajib macan weeye oo waصfigaa iimaankaa shardi looga dhigay si u helaan nasriga ilah wacad اllahu اladiina aamanuu minkm wacamiluu صaalixaat layastaklifanahum fi اlard oo iimaan iyo camal saalixa shardi looga dhigay in ilaahay cadowga uu uga hiiliyo marka shuruuddaasi marka xaqiiqowda ayaa la helayaa nasriga marka alghalabaةu bالsayfi wالsinaan marna waa la helaa marna waa la waaya si daa'ima muslimiintu uma waayaan si daa'ima oo uma haystaan waaba kii lahaa dee abu sufyaan markii hiriqle uu weydiiyey dagaalma idin dhex maray bal ka waran alxarbu sijaalun baynana wa baynahu yana maalina waan ka adkaana maalina waa naga adkaada saas ayuu lahaa wuxuu musanifku ui wa alkhawfu cala lmuwaxid aladi yasluku ariiqa walaysa macahu silaax silaaxi iimaaniga ahaa oo atacaluq billah atawakul caleyh walisticaanatu billah iyo silaaxi cilmiga ahaa isagoo ka maran hadduu qofku yidhaahdo xagga ilahay baan u soconaya dee halis buu ku jira waa loo baqaya kaas waqad mana allahu dhab ahaan ilaahay waa inoogu nicmeeyey nicmo weyn calaynaa dusheena bikitaabihi buu inoogu nicmeeyey alladii kitaabkaasoo jacalahu ilaahay uu ka yeelay tibyaanan caddayn uu uga yeelay likulli shayin shay kasta wahudan hanuun ilahay uu ka yeelay waraxmatan uu ka yeelay wabushra bishaaro uga yeelay lmuslimiin ilah ba wanazalna calayka alkitaaba tibyaana likulli shay kitaabkaasuu ilahay inoogu nicmeeyey oo mana almanu waa nicmat caiima alminatu waa nicmat caiima nicmada weyn baa ayaa la dhahda marka mana allahu alayna e ancama alayna binicmati nicmo weyn buu ilahay inoogu nicmeeyey nicmadaas ah inuu ilaahay noo soo dejiyey kitaabkaa wax walba cadaynaya hanuunkana wadada xaqa dadka tusinaya raxma min allahina bushra lilmuslimiinana falaa yaati iman maayo saaxibu baailin baail mid u saaxiibi bixujati wuxuu daliil ku sheegayo ilaa hadduu la yimaadana waa fi lqur'aani qur-aanka waxaa ku jira maa yanquduha wax shubhadiisa burinaya wa yubayinu cadaynaya bulaanha baailnimadeeda kama qaala tacaala ay liqowli llahi tacaala ilahay u yihi walaa ya'tuunaka kuula iman maayaan bimathalin tusaale xaqa aada la timi ay ka horgeynayaan kula dagaalamayaan ilaa ji'naak hadday kula yimaadaan waxaanu kula nimaadnaa bilxaqi kii xaqa ahaa wa axsana tafsiiran iyo mid wanaag leh xagga tafsiirka iyo caddaanta qaala bacdu mufasiriin mufasiriinta qaarkood waxay ha hadi aayatu aayaddani caamatu waxay caam ku tahay fii kulli xujatin xujo kastoo yaati biha ay la imanayaan ahlulbaaili baailka dadkiisu ilaa yowm alqiyaama laga gaadho ayay caam ay ku tahay marka musanifku wuxuu leeyahay sababaad bilaahubu ahaataa ama jirtaba waayo waxa inoo yaallo ilaahay uu inoo soo dejiyo u inagu manaysto inagu galladaysto kitaabkaa wax walba caddaynaya ila ui tibyaana likulli shay waxaa markaa soo gelaya waxa uu caddaynayo baadilka iyo shubahaadkiisa inuu ka jawaabo qur-aanka haddaad u fiirsatana tusaalahaasuu leeyahy xaqana waa caddeeyey waa ayiday baatilkana waa caddeeyey oo waa buriyey marka ah, ah, shubaho kastoo ahlubaailku ay la yimaadaan jawaabteedu qur-aanka ayay ku jirtaa lakin dee qur-aankii barashuu u baahan yahiyo fahm haddaanad qur-aankii baran oonad fahmin waliba fahm camiiq oo daqiiqa waxaa laga aayaadka inaad ama inaad akhriyeyso ama inaad deliishanayso laakiin shubhadaa lagugu soo arooriya aanad kaga jawaabi karin waxaa u daliila shubha kastoo ahlubaatilku ay la yimaadaan inay jawaabteedu qur-aanka ku jirta aayadda qur-aanka walaa yatuunaka bimathalin bimathalin markuu fasiraya ibnu kaiir wuxuu ihi bixujatin wa shubhatin yaana waxay daliil ka dhiganayaan iyo shubho kuulama yimaadaan ey walaa yaquuluuna qawla yucaariduuna bihi alxaq markay yidhaahdaan hadal ay ku caaridayaan ay ku bushinayaan xaqa ilaa ajabnaahum bima huwa alxaqu fi nafsi اlamr waxaynu ugu jawaabnaa wax xaqa dhab ahaan wa abyan waafsaxu min maqaalatihim oo hadalkoodana ka cadaan badan oo looga fahmi og yahay oo ka fasaaxa iyo bayaan badan marka aayadda qur-aankiina sidaa uu musanifku mufasiriinta qaarkood ka soo raray waa caam oo mid kastoo mubila kaafir ha noqdo munaafiq ha noqdo ha noqdo mubtadic faasiq ha noqdo oo mas'alo diiniya ka hadlaya oo qur-aan ama xadiid daliishanaya ama daliil caqliya la imanaya shubha caqliya jawaabteedu qur-aanka ayay ku taalla cumuumka halka laga qaatayna waxa wey bimathalin saad aragta waa nakiro nakiradana waxaa ka horeysa laadaa naafiyada ah wاnakiratu fi siyaaqi nafy min siyaq اcumuum nakirada haddii uu nafyi ka horeeyo waxay faa'iideysaa cumuum walaa ya'tuunaka bimaelin ay biayi mael kainan maa kaan ilaa ji'naaka bilxaqi waaxsana tafsiira markaa mid kasta oo shubho iyo xujo la yimaada jawaabtiisu qur-aanka ayay ku taallaa oo laga helayaa sheekh ibnu taymiya wuxuu yihi falqur'aanu qad dalla calaa jamiici lmacaani alati tanaazaca annaasu fiiha daqiiqiha wa jaliiliha wax allaale waxay dadku ku murmeen qur-aanku uu ka hadlay wax dadku ay ku murmeen oo qur-aanku aanu ka hadlay ma jirto kii xaq sheegayna qur-aanku waa u markhaati furay kii baatil ku hadlayna qur-aanku wuu radiyey oo wuu u jawaabay wakadalika wuxuu yihi masruuq ibnulajda abu caaisha alwaadici waa taabici ma ah, ma axadu min asxaabi اlahwa ila fi lqur'aani ma yaruddu calayh walakinana laa nahtadii lahu mid kastoo ahlulbidaca kamida qur-aanka waxaa ku jira wax radinaya lakin mushkilad waxa weyaan innagaan qur-aankii baran oo aan markaa eh, laynagu hanoo layna tusin aayaddii radinaysay harawi baa ku wariya kitaabkiisa dam ashacbi oo isaguna ahaa caamir ibnu sharaaxiil taabicii aqoon badan sida alkhallaalu ku wariyey fi sunna wuxuu yihi mabtudica fi lislaami bidca ilaa wa fii kitaab illaahi maa yukadibu bidco kastoo islaamka dhexdiisa lala yimaado dadka qaarkood ay la soo dariyaan kitaabka waxaa qur-aankaa ku qoran wax beeninayo inaana jirin tilmaamaya alimaamu axmedna wuxuu hi low tadabara insaanu alqur'aan hadduu qof qur'aanka u fiirsado inuu fahmo uu isku dayo kaana fiihi maa yaruddu calaa kulli mubtadicin wa bidcati wuxuu qur-aanka ka helayaa wax jawaab iyo radin ku ah mid kasta oo bidcoole ah iyo bidcadiisa taasina waxayna tusinaysaa ahamiyadda ay leedahay qur-aanka in la fahmo oo tafsiirkiisana loo aqoon lahaado bal alimaam ibnu khuseyma wuxuu sheegay mid kasta oo daliil baatil u daliishada in daliilka laftiisa laga soo saari karo maaha de daliil kale daliilku daliishanaya laftiisa in lagu rogi karo laga soo saari karo wax qowlkiisa baadilnimaysa tusiya wakadalika sheikh islaam ibnu taymiya i jamiicu ma yaxtaju bihi lmubil min aladilai sharciyai walcaqliya inama tadulu cala alaq wax allaale waxay ahlubaatilku daliishadaan oo dilada caqligaa iyo kuwa shareecadaba xaqun bay tusinaysaa adiladaas laa tadulu calaa qowli mubil ah oo daliil saxa oo baail u daliili maba jiraba isagunbaa afduubaya o jujuubaya bal xaq ayuu daliil u yahay wa hada aahiru yacrifuhu kulu axad faina daliil صaxiixa laa yadulu calaa xaq ila calى xaqin la calى bailin daliilku hadduu ya daliil sax aayad quraan xadiid saxiixa daliil caqliya oo sax baatil nooma tusin karaba markaasa wuxu uhi walmaqsuuduna shayun aakharu wahuwa suu sheegay masalada ka hadlaynoo ah daliilku deliishanaya laftiisa in lagu rogi karo oo qowlkiisa baadilnimadiisa loo daliishan karo markaasaa wuxuu yihi ana nafsa daliil aladi yaxtaju bihi lmubil daliilka ka albailka uu deliishanayo laftiisu huwa bicaynihi ida acطى xaqahu tamayaza ma fihi min xaqi wa baطili wabayana ma yadul calayh tabayana anahu yadul calى fasaadi qowl mubطil almuxtaji bih haddii xaqiisa la siiyo si saxa loo fasiro o loo fahmo wuxuu tusinayaa tabayana anahu yadul calى fasaadi qowl mubطil almuxtaji bih ka ahlulbailkee daliishanaya qowlkiisa faasidnimadiisa ayuu tusinaya fii nafsi ma xtaja bihi calayhi wuxuu u daliishaday laftiisu inuu baail yahay ayuu daliilkaasi tusinayaa buu ihi wa anaa buu ihi sheekhu anigu adkuru laka waxaan kuu sheegaya ashyaa mimaa kamida ashiyadii ashyaadii dakara allahu ilahay ku sheegay fii kitaabihi jawaaban ashyaadaasoo jawaab u ama jawaaban xaale ay jawaabu tahay likalaamin hadal ixtaja bihi ay deliishadeen almushrikuun fii zamaanina waktigeennan ay deliishadeen calayna annaga ay noo deliishadeen shirkigooda ay ku difaacayaan tawxiidkana ay kula dagaalamayaan fanaquul waxaan leena bu uhi jawaabu ahli lbaili albaailka jawaabtoodu min ariiqeyni laba waday ka ahaato mujmalin dariiqo guud iyo mufasalin dariiqo faahfaahsan ama almujmalu miyaa fa huwa mujmalku alamru lcadiimu arrinkii weynaa weeye weynaanta badnaa wafaaidatu alkabiiratu ee weyneyd liman caqalahaa waxay faa'iido weyn u tahay ka fahmay fahimaha wadalika kaasi daliilkaa mujmalka ahi qowluhu tacaala wey ilaah u huwa ilaah aladii ki anzala soo dejiyey calayka guudkaa kusoo dejiyay alkitaaba qur-aanka minhu qur-aankii waxaa ka mid ah aayaatun aayaad muxkamaatu tusintoodu ay caddahay ee waadixaatu dilaala walaa taqbalu tawiila walaa tasriifa tawiil aan aqbali karin iyo macno kale in lagu fasiro huna aayaadkaasi muxkamkaah umulkitaabi ee aslukitaabi wa mucdamuhu wey waa kitaabka qur-aanka asalkiisa iyo siduu u badan yahay iyo wa ukharu wa min waxaa kamida kitaabka ukharu aayado kale oo mutashaabihaatu marka xagga luqada laga eego dilaaladooda iyo tusintooda ixtimaalu ku jiro oo laba tafsiir iyo ka badan loo sheegi karo qaarna ay xaq qaarna ay baail yihiin yaana taxtamilu awjuhan min atafsiir marka xagga luqada laga eego faama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim quluubtooda zayqun iilasho xaqa ay ka iilanayaanoo baatilka xaggiisa u iilanayaan ay ku jirto fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii mutashaabiha ee minhu qur-aanka ka mida ibtigaa alfitnati fitnadoon awgeed bay u raacayaan inay dadka xaqa ka fitneeyaan awgeed ayay mutashaabiha u daliishanayaan wibtiqaaa taawiili ay liajli ibtiqaai taawiili iyo doonis ay doonayaan macnihiisa daahirkae xaqa inay ka leexiyaan mid baaila ay ula leexdaan wamaa yaclamu garan maayo taawiilahu yanaa tafsiirkiisa ila allahu ilaahay mooyaane musanifku raxima llahu wuxuu sheegay jawaabaha shubahaadka laga bixiyaa inay laba nooc yihiin jawaabun mujmalun wa jawaabun mufasalun ereyga mujmal usuuliyiintu waxay u isticmaalaan fii muqaabili almubayin lakiin halkan looma jeede mujmal waxaa looga jeedaa muqaabil almufasal mujmalku waa hadalkii koobnaa ee duuduubnaa mufasalkuna waa kii la faahfaahiye weeye oo jawaab kooban in laga bixiyo oo guud ayaa mujmala mufasalkuna waa jawaabo shubhada khuseeya marka jawaabta mujmalka ahi waa aljawaab aladi laa yakusu shubhata bicayniha wainama yakunu jawaaba lijamiici shubahaat waa jawaabta aan shubho gaara jawaab u ahayn si gaara aan shubho jawaab ugu ahayn ee a jawaab shubahaadka oo dhan lagaga jawaabi karo baabkay doonayaanba shubahaadku ha galaane taasi waa jawaab mujmala wey jawaabta mufasalkani waa aljawaab aladi yakusu shubhata bicayni waa jawaabta shubho gaara jawaab u ah macanaa shubho kalena jawaab uma ah shubhadanay jawaab u tahay tanna jawaabu maaha marka waa jawaab mufasala wey waa jawaab oo khaasu bishubhatin aw bishubhatin bcayniha jawaabta markaa mujmalka ah ayuu musanifku siaad aragta uu horreysiiyey wuxuu horreysiiyey dadka oo dhami jawaab mufasala ma helayaan sida alabat cilmiga iyo caamat naas iyo laakiin jawaab mujmala way heli karaan si yaroo fudud bay jawaabta mujmalkee guude duuduuban ay ku baran karaan marka jawaabta mujmalkaah waxay leedahay saynu talkhiiska ku sheegnay laba faaiido faaida koobaad waa jawaabun oo yasluxu lijamiici shubahaat waa jawaab aad shubha kasta ka horgeyn karto marka waa hubkaa dee aada iska sidato oo meeshii wax lagaaga soo rido hadduu kaare kugu soo hadduu baybay kugu soo ridiyo haddii baasuka lagu so hadii akay lagugu soo rido yaani shubha weyn iyo shubha yar tii lagugu soo rido waad afkaad ka gelinaysaa oad ugu jawaabaysa marka xagga marka laga eego dee faa'iido weyn bay leedahay arrinka labaad faa'iidada labaad ee ay leedahay jawaabta mujmalkahay faaidada koowaad waa jawaabun oo yasluxu lijamiici shubahaat faaidada labaadna waa jawaabun oo yatamakanu minhu jamiicu الnaas waa jawaab dadka badankooda ay ku jawaabi karaan ama jawaabta mufasalkaa waa jawaab khaasa shubho oo dhan jawaab uma noqon karto waa talabaade waa jawaabun oo laa yaslixu lijamiici اnnaas jawaab dadka o dham ku jawaabi karaan maha bal waa jawaab dadka ahlulcilmiga tafaasiilulcilmi u dhaadhacay inay ku jawaabi karaan teebaa labada fiican waxay ku xidhan tahay nooca shubhada iyo nooca man urida caleyhi shubha cidda shubhada lagu soo arooriye ee aad kala hadlayso shubhada haddii ay tahay shubhadu mujmal jawaab mujmala in laga bixiyaa fiican ee tafsiilku isagaaba shubahaad kala dhalin kara hadday jawaabtu tahay shubahadu tahay mufasalla jawaabta in la tafsiiliyo ayaa fiican dadka lala hadlayo dhinacooda marka laga eegana hadday yihiin dad cawaama ama ashbaah lcawaam jawaabta mujmalkaabaa anfacaysa iyaday dabdin karaan ay qaban karaan si fududna ay ufahmi karaan hadday yihiin dad waxa weyaan ahlulcilmiya ama alabatu cilmiyana jawaabta mufasalkaa ah ayaa fiican marka tafdiilka jawaabta mujmalkaa ah ama jawaabta mufasalka waa ah calaa xasabi alxaal musanifku wuxuu ammaanay jawaabta mujmalka wuxu uhi fahuwa lcadiim waalfaaidatu lkabiiratu liman caqalaha ay fahimaha sababtuna waxa weeyaan inay tahay jawaabun oo cid waliba ay ku jawaabi karto iyo inay tahay jawaab shubha kasta lagaga jawaabi karo jawaabta markaa mujmalkaahi waa maxay jawaabta mujmalkaahi waa ta aayaddan lagu sheegay oo aljawaab almujmalu huwa tamasuku bilmuxkam wa lmutashaabihi ilayh waa in muxkamka lagu dhego jawaabta mujmalka waa taas daliilka muxkamka waa in lagu dhego wax allaale wixii mutashaabihana in isaga loo celiyo aljawaab almujmal waa maxay altamasuku bilmuxkam wradd mutashaabihi bih mutashaabihana in lagu radiyo waa yahay aayaddu waxay noo tilmaantay qur-aankan ilahay uu soo dejiyey inuu laba nooc yahay muxkam minhu aayaat muxkamaat iyo mutashaabih wa ukaru mutashaabihaat mar waxaa la sheegay qur-aanku inuu wada muxkam yahay taa muqam baa looga jeedaa marka muxkam lagu wada sheegay marna waxaa la sheegay inuu mutashaabi yahay allahu nazla axsan اxadiiثi kitaaba mutashaabiha mutashaabih marka lagu sifeeyena waxaa looga jeedaa yani yushbihu bacduhu bacضa waishabaha suwar اqur'an iyo aayaat اqur'an marna waxaa la sheegay waa sida aayaddan ku xusane ana bacdahu muxkamu wa bacdahu mutashaabihun inuu barhkii muxkam yahay barhkiina mutashaabi yahay muxkamka markaa waxaa looga jeedaa weliba waxaa la sheegay inuu qur-aanku muxkam u badan yahay huna um kitaab ee mucdam kitaab qur-aanka agarkiisu ma muxkam baa oo waadixu dilaalah mise waa mutashaabih waa muxtamilu dilaalah qur-aanka mucdamkiisu iyo badankiisu sida aadana tilmaantay waa waa waadixu dilaala huna um kitaab ay mucdam kitaab wa agar kitaab markaa muxkam waa maxay waa waadixu dilaala aladi laa yaqbal tawiil sida huwa allahu axad inuu ilaahay axad yahay ma wax kale may aqbasha inuu ilaahay waaxid yahay inayn yahay ama inuu jamc yahay miyaa lagu fasiri karaa abadan waa muxkam weyi walilahi alasmaa lxusna inuu ilaahay magacyo leeyahy ma wax kale lagu fasiri karaa ma jirto oo asmaadan makhluuqaad iyo waxaa laguma fasiri karo mutashaabihuna waa maa fii dilaalatihi ixtimaalu min jihati lua maha min jihati muraad waa ka wax weeyaan tusintiisa ixtimaalu ku jiro marka xagga luqada laga eego oo kelmad ku jirtabaa xagga luqada ixtimaasha aqbali karta akara min macani laba macaniyo ka badan bay aqbali karta macaanidaasoo qaarna ay xaq yihiin qaarna ay baail yihiin marka macnihii baailka ahaa ayaa kuwa quluubtooda iilasha ay ku jirto baadilka u iilanayaan ay ku fasirayaan markaasay kaa raacayaan maxaa laga fahmayaa marka kuwan la sheegay fa aladiina fii quluubihim zayq aladiina fii quluubihim hudan sidaa maaha iyagu wayatabicuuna almuxkam wayaruduuna almutashaabiha ilayh muxkamkay raacayaan mutashaabihana waxay u celinayaan muxkamka bimacnaa waxay ufasirayaan siduu muxkamku tusiyey si waafaqsan bay ufasirayaan waadix tusaale aynu keeno ilah wuxu uhi inaa naxnu nazlna الdikra wa inaa lahu laxaafiظuun aayaddaa ufiirso naada iyo naxnu labaduba fi lugati اlcarab laba macnaa loo ixtimaala ayaa loo isticmaalaa mufradka mucadimu nafsihi ah ka isweyneynaya albaabku garaaca lo mar soo odhanaya naxnu soomaaligana waa ku jirta waayo waa anagee naga fura de waa kelidii baa meesha maraya waxaa kaloo loo isticmaalaa dee jamac marka naxnu inaa iyo naxnuda iyo nazalnaa naadaas marka xagga luqada laga eego maaha muraadka ilaahay ilahay wuxuu ula jeedo marka laga eego maaha xagga luqada marka laga eego wuxuu ixtimaalaa mufrad iyo iyo jamc buu ixtimaalaa marka waa mutashaabih de oo qul huwa allahu axad oo ilahay inuu waaxid iyo wax kalaan ixtimaalin lamid maaho kaasi waa muxkam ayib markaasaa laga yaabaa kuwa nasaarada inay deliishadaan oo yidhaahdaan qur-aankiinaa sheegay inay jiraan saddex ilaah iyo ka badan oo aqalu ljamci waa waa inaan laba ilaah iyo ka badan inay jiraan qur-aankiinaa sheegay oo ilahi baa inaa naxnu nazalna dikra wa lahu laxaafiduun marka maxay raaceen mutashaabihi muxkamkii ahaa qul wallah waxadna way ka tegeen waajibkuna waa maxay inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafi marka la fasirayo in loo fasiro si waafaqsan muxkamka oo ah in aayadanu tusinayso ilaahay inuu keli yahay oo la idhaahdo ilaahay maaha jamace eh, waa mid qura eh siiqatuljamciga wuxuu isticmaalay liidhaari cadamati weynidiisa suu muujiyay waxaa la mid a ah nin kiristaana ayuu nin boqoradii muslimiinta ka midihi diinta islaamka ugu yah war islaam buuri markasu maxaan ka islaamaa nasraaniyadaan haystaaba xaqe oo qur-aankiina waa markhaati furaye waa sidee buuri ti uxursoonka ilaahay yihi nebi ciise maruu ka hadlayey wa kalimatun minhu wa ruuxun minhu wa ruuxun minhu marka min fii lugat اlcarab maxay ixtimaashaa tabciid bar inay tusinayso ibtidaa lgaaya shaygan halku ka yimi ka soo bilaabmay iyo macaani kalaba haddii mintan tabciidiye laga dhigo maxay noqonaysaa ruux ilaahay barhkiya ama qeyb ka mida ah inuu yahay nebi ciise oo qeyb ilaahay kamida uu yahay nebi ciise sidaasaa inu u daliishanaya nin caalimo muslima ah ugu yeedhu bal waxaanuu sheegaya ka jawaab ninkii caalimka ihi bal maxaa tidhi ugu soo celiyo wuxu uhi qur-aankiina wuxuu sheegayaa nebi ciise inuu yahay qeyb ilaahay kamid a ruuxun minhu markaasaa wuxuu ihi ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ihi وسر لكم mا في السماaواaت وmا في الأرض جaميiعا minه minhudana dee tiyo kale ka dhigo waxaad tidhahdaa samooyinka iyo inta ku dhex jirta dhulalka iyo inta ku dhex jirtaaba waa minhu waa bacdu min allah nasraaniguna saa ma qabo inay samadu qeyb ilaahay ka mida tahay dhulku inuu qeyb ilahay ka mid labada aayadood meel wada mari buu yihi ama minta ibtidaa lgaaya ka wada dhigo waxaad tidhaahdaa waruuxun min waa ruux yani ilaahay uu abuurayoo dee xagga ilaahay abuur ahaan uga timi jamiica minhuna saasoo kale waxaad tidhahdaa samooyinkii dhululkii waxa ku dhex jiraaba abuurahaan ahaan xagga ilahay bay kasoo bilaabmay ama wada tabciidiye ka dhigo waxaa tidhaahdaa arintan inuu qeyb ilaahay ka midayo ciise lama gaar aha ee samadaa qeyb ilaahay ka mid ah samooyinka toddobada oo dhulalka ah waxa ku dhex jira oo aniga oo adiga oo dadkao dhan halkiiba kuwaa shahaatay ninkii nasraaniga ahaa wax kale ma samayn sheekaasi muxkamkiibuu uceliyey maxay mutashaabihiibuu uceliyey muxkamka waajibku fi lmuxkam waa alaaat umuur daliilka muxkamka saddex arrimood baa kaala gudban arrinka koowaad alimaanu bianahu min cindi ila inaad inuu xagga ilaahay ka yimi waraasikuuna fi lcilmi eh, maxay odhanayaan yaquuluuna aamana bihi kulu min cindi rabbina muxkam iyo mutashaabi ba ilahay baa soo dejiye rumaynay ba ohanaya marka waa inaad rumayso arrinka labaad macrifatu macaana waa inad macanihiisa barato muxkamka arrinka saddexaadna waa alcamal bu inaad ku camal fasho mutashaabihi maxaa kaala gudboon alimaanu bianahu min cindi illah inuu mutashaabih yahay awgii inaad u beenisaa ma banaana oo tira inaa naxnu nazalna dikra wa lahu laxaafiduun waxay ixtimaashaa inuu ilaahay jamc yahay marka waxaasi qur-aan maaha oo aad beeniso hada laa yajuus waa inaad rumayso aamanaa bihi kul min cindi rabbina waajibka waa kaas waajibka labaad waa tafsiiru bima yuwaafiqu macna اmuxkam daliilka mutashaabiha see loo fasirayaa waxaa waajiba in loo fasiro si waafaqsan sida uu muxkamku tusiyey si waafaqsan sida uu muxkamku tusiyey ayaa waajiba oo daliil kastoo cidi ay tamhiil u daliishato waa in loo fasiro si waafaqsan laysa kamili shay huwa samiic lbasiir daliil kastoo cidi ay u daliishato inaanu ilaahay sifaad lahayn waa in loo fasiro si waafaqsan walilahi mahalu lacla daliil kastoo loo daliishado ilaahay inaanu waaxid ahayn waa in loo fasiro si waafaqsan qowl اllahi tabaaraka watacala qul wallahu axad iyo inanii ana allahu laa ilaha ila ana facbudun iyo adilada lamidka ah markaynu leenahay mutashaabiha ixtimaal baa ku jira waa min xayu dilaala lugawiya waa xagga tusinta luqada carbeed ayuu ereygani macnahana af carabiga ku leeyey macnahana ku leey macnahana ku leeyey ee maaha min xayu muraad llah oo ilaahay baa macnahan ah jamca iyo macnahan mufradka intaba doonay oo ilahay baa inoo sheegaya inuu keli yahay haddana inoo sheegaya inuu jamcigi maaha ilahay midunbuu doonay waa ka xaq slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin